بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى سورة الحج إلى آيات اللحية طبنات يعني إن شاء الله عشر ككدقينا سورة الحج وسورة دي لبي اللباتنات ترتيب القرآن كريم كأه aayadaheeduna waa toddobaatan iyo sideed suuratu lxaj culimada qaarkeed waxay leeyihiin waa makiya ilaa saddex aayadood mooyaane culimada qaarna waxay leeyihiin waa madaniya ilaa saddex aayadood mooyaane inay madaniye tahay waxaa u daliila dagaalkii qitaalkii iyo xajkii baa lagu sheegay inay madaniye tahay maka waa suurad cajiiba ah. maalin iyo habeenba way soo degtay safar iyo nagaadi way soo degtay makiyo madiine way ku soo degtay naasikh iyo mansuuq baa ku jira muxkam iyo mutashaabih baa ku jira waa sulad sidaa u fara badan laakiin inta badan inay madani tahay bay u badan tahay oo madanigaa lagu tiriyaa waa suuradaa weyn marka waan ka faa'iidaysanaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nnaasu dadkiiow ittaquu rabbakum rabbigiin ka baqa ina zalzalata asaacati saacadda gilgilkeedu shay-un shay weeye cadiimun oo weyn waa shay weyn oo cajiiba wey zelzeladaasi waa saddex nafqo oo zelzelatu fazac ka argagaxa ah zelzelatu saciq iyo zelzelatu lbacsi waa saddex weeyaan nafqatu saciq waa tan argagixinaysa eh, nafqatu saciq waa tan la dhimanayo nafqatu alfazcna waa tan weeye nafkatulbacina waa ta soo socoto wey saasay u badan tahay culimada qaar baa yidhi waa qiyaamaha qaar baa yidhi waa ta dadka laynaysaa waxay adduunkaa la joogaay waxaad ku garan aakhiradii wax uuriya wax nuujiyaa ma joogo saasaad ku garan markay taquu rabbaku marka laleeyahay war waxaasaa soo socde saacadda noocaashe aada u cajiib badan baa soo socotee alihiina ka baqa taqwada marka gooni loo sheego oon daaco lagu agsheegin waxa weeye imtiaalu awaamir wajnaacu nawaahi weyn wixii laydin amrayna la imaada wixii laydinka nahyena iska daaya weyn saacadana soo socotee yaa ayuha naasu dadkiiow itaquu rabbakum rabbigin ka baqa oo amarkiisana yeela nahyigana ka joogsada ina zalzalata asaacati saacadda gilgilkeedu shayn wey cadiimun weyn waa nafkatu lfazic weeye ee labada nafqa ee kale maaha yoma maalin weeye tarawnahaa zalzalada aada arkaysaan tadhalu inay ilaawi kullu murdicatin tu wax nuujiso kulligeed camaa kii ardacad ay nuujinaysa waa ilaawi o inay nuujisay in kale ma kala oga watadacu way dejin way dhali kullu daati xamlin or midu saaxiiba kuleed xamlahaa xamalkeedii watara naasa dadkana waad arkaysaa sukaara inay waalan yihiin wamaa hum ma aha bisukaara kuwa waalanoo khamri cabay ma aha waa waalijaha wareera walaakina cadaab allaahi cadaabka allah shadiidu ka sii daran saacadda zalzaladaas oo gabadhii ilmaha nujinaysay ay halmaami oo gabadhii uurka lahayd ay dhicinayso cadaabkaa ka sii daran u diyaargaroobaa lagu leeyahy allah wuxuu leeyah waa maalin aada arkaysaan zalzaladu gabadh kastoo wax nuujinaysa waxay nuujinaysa ilaawi inay nuujisooyin kale ma kala oga gabadh kastoo xaamilo ahaydna ilmihii way dejin dadku inay waalan yihiin baad moodi siday u jaawareersan yihiin mana waalo oo khamri ma ayna cabin intaasoo dhan cadaabkaa kasii dana hadaba usii diyaargarow baa lagu leeyahy yowma maalin wey maalinta zalzaladu tarawnahaa zalzalada adarkaysaa damiirka tarawnahaa ku jira waa zalzalada tadhalu inay halmaami kullu murdicatin tu wax nuujiso kulligeed camaa kii ardacad ay nuujisay oo inay nuujisay in kale ma kala garanayso watadacu weydejin kullu daati xamlin uurmidu saaxiiba kulligeed xamlaha uurkeedii watara naasa dadkana waad arki sukaaraa iyagoo waalan wamaa hum mana aha bisukaaraa dad waalan oo khamri cabay ma aha walaakina cadaaballaahi cadaabka ilahay baa shadiidu kasii dara waxaasoo dhan wa min dadka waxaa ka man axad yujaadilu ku doodi fillaahi fii qudrati illaah ilaahay qudradiisa bikayri cilmin cilmi la-aan wayatabicu raaci kulla shaydaani shaydaan kulliga mariidin oo madax adag kutiba waxaa lagu waajibiyey caleyhi shaydaanka annahu shaniya man yatawalaahu qofkii ka weli dhigto oo raaca faanahu shaydaanku yudiluhu u halayn wayaadihi wuxuu ku hanuunin oo u hogaamin ilaa cadaab saciiri cadaabka huraya ee kulul wey kan waa nin jaahila oo fikrad iyo waxba aan haysanin oo jaahila dadkan ka dambe waa dadka bidcada ah ee dadka wax ay fikireen ku hogaamiya ta waa nin jaahilo waxbaba garanayn marka waa iska haya raac marba ruuxii la hadla unbuu iska raacay alluu ku doodiyo wuxuu leeyahay ilaahay qudradiisa waxma soo bixin karo waxba ma jiraan qiyaamo ma dhacayso xataa kuwa islaamnimo sheeganaya yaale kuwa bidcada islaamnimo sheega janno iyo naari midna jirto jannadu waa waxaan aynu ku raaxaysanayna marka ninkani waa jaahil aan cidna daba soconin kadaba waa muqalladkii wey wa min annaasi dadka waxaa kamida man dad yujaadilkum murmi filaahi fii qudrat illaah dadka sharciga alla ah ku murmana hadda waa sidoo kale biqayr cilmin cilmi la-aan waa jaahil markaasuu wax iska sheegi wuxuuna garanayn wayatabicu wuxuu raaci kula shaydaanin shaydaan kulligi mariidin jin iyo insi wuxuu dooni ha ahaado shaydaan maroole iyo shaydaan qarsoone wuxuu dooni ha ahaado shaydaan oo dhan wax alla wuxu arko iska raacay mariidin oo kutiba waxaa lagu waajibiyey caleyhi shaydaanka annahu shaydaanka man tawallaahu qofkii raaca oo ka weli dhigta fa annahu shaydaanku yudiluhu wuu lumin wuxuu ku hogaamin ilaa cadaabi saciid cadaabka hora marka nadar binu xaaris sababku haduu yahay waa caam aayaddu nadar binu xaaris ninkii intuu faris iyo ruum tago boqoradooda magac ka soo qoro iyo taariikh ka soo qoro dhihi jiray oo amba dad buu sheegi amba iga dhegaysu dhihi jiray waa ninkaa yaa ayuhanaasu dadkiiow in kuntum haddaad tihiin fii rayba shaki min albacsi soo bixinta fa inna anagu khalaqnaakum waan idin abuuray min turaabin caraan idinka abuuray aabbe aadan caraa laga abuuray uma min nudfatin baa idinka abuuray oo waa duriyadiisiiyo candhuuf baa laga abuuray uma min calaqatin haddana xinjir yaa laga abuuray uma min mudqatin caad hiliba mukhallaqatin oo la abuuray oo la suureeyey iyo hayr mukhallaqatin tu la abuuray kayrkeed maxaa sidaa idinku sheeg linubayina lakum inaan idiin cadayno xaqiiqadu siday tahay war dadkiiow haddii soo bixinta idinkaga jiro shaaki turaab baa laydinka bilaabay markii u horreysay turaab nabiyulaahi aadam duriyadiisa lafteedu waa turaabo dhacaankan laga abuurayahay xoolaha iyo waxa dhulka ka soo buxuu ku dhalshay ruux hadduuna wax cunin una cad iyo caano iyo wax kala cunin dhacan yeelan mahayo markaa dhacan baa hadana lidinka abuuray dhacaanka labada dhacan baa isku darmanaya markaasay siximka markay galaan iyo dhinaca dhabarka ku dhegi si ay dhiig uga qaataan meelaha afartan maalmood bay dhiig ahaanaya haddana afartan maalmood iyo xinjir ahaanaya haddana afartan maalmood iyo hilib ahaan cad hiliba ah. markaasaa boqol iyo labaatanka maalmood wey markaasaa la abuuri oo la suurayn qaarna la abuuri maayo dhicis buu noqon uu soo dhici oo qaarna la abuuri marka marka la suureeyo boqol iyo habeen markuu yahay ee la suureeyo toban habeen buu ku dhaqaaqi waa ciddada gabadha laga dhintay ciddadeeda weye oo ilmaha waxaa lagu ogaan karaa afar bilood iyo toban habeen markay joogto dhaqaaqi ilmihii haddii ilmo caloosha ay ku sidawahay marka waa sidaa mukhalaqatin waayri mukhalaqa macnaheedu waxaa wey mukhalaqatin tu abuuri la suureeyey ayri mukhalaqatin tu la suureeyey keyrkeedo iyadoo isagoo dhiiga soo dhici marka isagoo dhiiga haduu soo dhaco wax magihiyo waxuma leh laakiin hadii la abuuro oo suuradii loo yeelo oo gabadhii inta calooshii wax lagaga dhufto ilmihii kasoo dhacaan shan halaad baynu hadda ka bixin beriga adoon baa laga bixin jiray berigii nabigu joogay saxaabadiiiyo adoon inaguma hayna shan halaad baa laga bixin fiqiga saasu inoo sheega yaa ayuhanaasu dadkiio in kuntum hadaatiin marka macnaha waxay ka dhigan tahay allaha idinka abuuray markii hore miyaanu idin soo celin karayn markii horeba carru idinka bilaabay iyo candhuuf xuno meel lagu dhibciye iyo yuu idinka bilaabay kaasaan idin soo celin karayn wey yaa ayuhanaasu dadkii in kuntum haddaad tihiin fii raybin min albacthi soo bixinta fa anagu khalaqnaakum waan idinka abuuray min turaabin caro oo aabbu aadam caraa laga bilaabay uma min nudfatin candhuuf baan idinka abuuray riximka ku dhacaysa oo laba candhufood isku darmanaya laba dhacanbaa isku darman uma min calaqatin xinjir baan haddana idinka abuurno xinjir baan idiin bedelay uma min mudqatin cad hiliba yaan hadeen idiin bedelay mukhallaqatin la abuuray oo la suureeyey iyo hayri mukhallaqatin to aan la suuraynin oo iyadoo dhiiga soo dhacday maxaa sidaa laidinku sheegay linubayina lakum inaan idiin cadayno in alla wax soo bixin karo wanuqiru waanu ku sugu filarxaami raxiimka maanashaa waxaan doono ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay uma nukhrijukum waanu idinka soo saaray iflan idinkoo daciif oo caruura uma litabluu waxaad gaadhaysaan asudakum xoogiina aad gaadhaysaan wa minkum waxaa idinka mid a man yutawafaa qof la oofsanayo isagoo yaroo caruura wa minkum waxaa idinka mid a man yuradu qof loo celin ilaa ardali lcumri cumri midka ugu xun likay laa yaclama si uuna u ogaanin bacda cilmin cilmi dabadi shay-an shayn watacaala wuxuu leeyahay imka waxaan doonaan ku sugayna wixii doonana wuu soo dhici oo dhicis buu noqon wixii doonana intii muddoa loo kaaday ilaa sagaal bilood inta badan caruurtu sagaal bilood iyo toban bilood ko iyo toban bilood iyay ku dhashaan intaasaa loo kaaday markaasuu soo dhalan muddadii idinkoo caruuraho daciifa oo haddii sidaa loo waabayo uuna waabanaynin oo haddii wax kasta uuna dareeman dareen lahayn daciif wey marka xooggiina waad gaadhaysaa waad qaangaadhaysaanoo dad xoog badan baad noqonaysaan qaarkood marka idinkoo dhallinyaro ah yaa la idin layn qaarna waxaa la gaadhsiin heer uu cantatab gaadho meesha cumriga ugu xun buu gaadhi oo wax walba uu iloobi marka wax walba ilowsahaasi intuu wax ogaa kadib waxay ku tusaaleen inaa la soo celin karo isbedel samayn karo kan caaqilka ahaaye dadkoo dhan ugu raganimo badnaa ugu caqli badnaa yaa heer wuxuu gaadhi cantataba marka allah inuu saa wax bedeli karo yaa la garanaya wanuqiru waxaanu kusugi filarxaami riximka riximka dumarka weeye maana saa waxaan doona ilaa ajali muddo musaman la magacaabay oo uu ku jiro shankiisiibuu ku dhalan uma nukhrijukum waanu idin soo saari iflan idinkoo daciifa uma litabluu waxaad gaadhaysaan ashuddakum xooggiinni waad kacaysaanoo sideed iyo toban jir iyo labaatan jir baad gaadhaysaan wa minkum idinka waxaa idin kamida man yutafaa qof la oofsanayo oo intuuna duq noqoninoo weynaanin la oofsanayo wa minkum waxaa idin kamida man yuriidu qof loo celin ilaa ardalilcumuri cumriga soo godan oo caqli garan mahayo laclac buu noqon likay laa yaclama si uuna u ogaanin baa cimriga loo gaadhsiiyey min bacdi cilmin cilmi intuu wax ogaa kadib shay-an shayna uuna ogaanin taasuna waxay kutusan alla inuu isbedel samayn karo wa tara alarda waxaa lina soo hordhigay daliil baa lina soo hordhiga aynu indhaha ku aragno daliilkaa hore wuxuu ahaa daliil caqli ah yuu ahaa kan waxaa lina soo hordhigay inuu alla wax soo celin karo daliilaynu ishaba ku aragno talal arda ardadii waa arkay haamidatan iyadoo qalalan oo abaara ah. oo nabaad lahayn fa idaa anzalnaa markaan ku dejinay calayha dusheeda almaaa biyaha ihtazad way dhaqdhaqaaqi warabad wayna ziyaadi korbay usoo foodhici waambatad way dhalin min kulli zawjin nooc la arka kulligii bahijina way dhaqdhaqaaqi oo markuu roobku ku doo nabaadka hoosu kasoo foodhici sooma way dhaqaaqide warabad korbay usoo kici waa run markuu roob ku doo ciidii yaa biyihii cabi markaasuu nabaadka hoos ka baxo la dhaqaa way kala dildilaaci waa dhaqdhaqaaq war rabad kor bee ciidii soo taag waa wax looba weeye taas marka waynu aragnaa ilaaha sidaa yeelay miyaa wax soo celin kare soo celin karaa wax la diidi kara ma aha watara alarda ardadii waad arki haamidatan iyadoo abaarahoo qalalan faidaa anzalnaa markaan ku dejina caleyha dusheeda almaaa biyo ihtazad way dhaqdhaqaaqi oo nabaadka soo baxaya iyo dhaqdhaqaaqi way kala dilaaci warna badweyne ziyaado caradu kor bay usoo biyaa galay waambatad way dhali min kulli zawjin nooc kasta kulligii bahijin oo quruxsan waynu aragnay soo maaha alla uu soo celin karaa daalika sidaasi iyo soo celintaasi bianna allaha alla huwa alxaqu xaq ah waanahu allana yuxyii wuu nooleeya almowta waxa dhintay waanahu allana calaa kulli shayin shaylalka kulligii qadiirun kii kara weyn waana saacata saacadduna aatiyatu way imanaysaa laa rayba shaki la waana allaha allana yabcasu wuxuu soo bixin man fi lqubuuri qubuurta wax ku jira daalikada waxay u noqon qisadaa lainoo soo sheegay oo inuu alla wax soo celin karaa maxaa ugu wacday dee alla xaqaho suganoo jooga waxa dadku usoo noqonayaan alla subxaanau wataala waxa dhintayna wuu soo noolayn shay walbana wuu karaa allahaasu dee wuu soo celin karaa dadka dhintay qabriga galan in la soo celin waa lagama maarmaan shakiguna kaa gelay dad islaamka u nasab sheegto oo fara badan yaa wax kale aaminsano inaan dadku soo noqonaynin waa dadka abu xasan abuxasan alashcari raximahullah wada radiyey kulligii kitaabkiisa maqaalaatlislaamiyiina daalika soo celintaa dadka la soo celinayo maxaa keenay bisababi ana allaha alla huwa alxaqu xaq aho saabit aho sugan waanahu allana yuxyi lmowtaa kuwa dhintay buu nooleeyaa waanahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulli qadiiru kii kara weye waana saacata saacaduna aatiyatun way iman laa rayba shakina fiiha kuma dhi jiro fii ityaanihaa imaatinkeeda waana allaha allana yabcasu wuxuu soo saari man fi lqubuuri qubuurta wax ku jira wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yujaadilu qof doodi filaahi fii qudrat illaahi buu ku doodi iyo fii cilmi illaahi iyo fi lqur'aani buu ku doodi biqayri cilmin cilmi la-aan cilmi isagu male walaa hudan hanuun la-aanoo cid hogaamisana liyudila inuu ka lumiyo dadka can sabiililaahi alla wadadiisa low kaa waxaa u sugnaaday fi dunya adduunya khizun dulli oo adduunka wax ma fiicno dil buu ku xukuman yahay wanudiiquhu waan dhadhan siinaynaa yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa cadaab alxariiq cadaabka waxguba wa min annaasi man yujaadil filaahi dii hore waxayd ka jaahilkahay waxba garanayn tan waa dadka bidcada wey waa dadka bidcada ee sadka fikrado khalada u ilaahay buu ku doodina qudradiisuu ku doodi cilmiga uu alla keenay buu ku doodi qur ku doodi qaar baa waxay leeyihiin juuji wamaajuuj waa la waayebe hada qur-aankiina sheegay waaba la waayo lama ark waa la soo waayay yay ku doodayaan nin baa maalin dhaweyd xui lahaa markaa waxaan idhi adarbaijaan buu ka sheeya yuu yidhi qalabka la gaadhay maa la soo arko dee la soo arkay allaba uguma talagelin subxaanau wa tacaala aaniya xidfihi marka waxaa ka ah ku biqayri cilmin cilmi isagu ma hanuun la hanuuniyey oo cid u sheegtayna male kitaabna ma hayso dadkana wuu luminaya taaniya cidfi xaaluu luquntiisa laabi markii xaqa loo sheego cidfigu waa waa luqunta saasuu u laabiyo wudiid taaniya cidfi luquntuu laabiyo madaxu gelgilo ma ogolan waayo wamin annaasi dadka waxaa ka ah. man baa ka mid a ah, yujaadilu ku iyo waxyigiisa ku murmi bikayri cilmin cilmi oo isagu cilmi male walaa hudan hanuun la oo cidi ma walaa kitaabin kitaab la-aan muniirin oo iftiimay ile kitaab oo dhan waa muniir taaniya cidfii luquntiisa xaalu laabi markii xaqa loo sheego saasuu usii jeedsanaya muxuu saa u yeeli liyudilla inuu liyudilla waa ficil mucadda ah liyudilla annaasa wey dadka inuu lumiyo can sabiililaahi alla wadadiisa lahu ninkaa waxaa u sugnaaday fidunya addunya khizyun dulli dil buu ku xukuman yahay dadka fiican oo dhan baa nici meelu joogsada ma helayo ma helayo wanudiiquhu waan dhadhasiinaynaa yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa cadaab alxariiq iska jir inaad dadka waxaan diin ahayn diin uga dhigto iska jir cadaabkaasaa ku dambeeye daalika cadaabkaasi la gelinayo ee cadaabulxariiq ahi ninkii mudilka ahaa ee bidciga ahaa daalika cadaabkaa aada gelaysaay bisababi maa shay sababtay qadamad ay hore marsatay yodaaka labaad ay dagamcood waana allaha allana laysa ma aha bidallaami ku dulmiya lilcabiida addoomaha ku dulmiya maaha markii cadaabka la geeya waxaa la dhihi waa waxay gacantaadu hore marisay gacanta waxaa inta badan loo cabiraa camalka inta badan gacantaa lagu qabtaa waa waxaad hore marsatay ka dhigan oo gacmahaada aad ku shaqaysatay waxaa lagu dhihi markii cadaabulxariiq la geliyo daalika cadaabkaasi bisababi maa shay sababtii qadamad ay hore yadaaka gacmahaagu waana allaha allana laysa ma aha bidallaamin bidii dulmin dulmi ku saaxiiba lilcabiidi adoomaha ma aha allah subxana wa tacala waxba kuma dulmi dalaamka waxaa siiqatu mubaalaqa layidhaha dallaam facaal wey falbadne marka dallaam alla markii la yidhaahdo dulmi badana ma aha la dhihi maayo oo ulmi wax dulmi alla male dallaam bidii dulmin nis baa la yidhaha markaa nis bay noqon wa min annaasi dadka waxaa ka mida man dad baa ka mida yacbudullaha alla caabuda calaa xarfin dhinac ka caabuda dhinac ka caabuda diinta soo wada fain asaabahu khayru khayr hadduu asiibo markuu diinta soo galo idmana bihi wuu ku xasili diinkii wain asaabadu hadday asiibto fitnatun dhibaato inqalaba wuu gadoomi calaa wejhi dib buu unoqon wejigiisi buu noqon khasira dunyaa ninkaasi adduunyadii wuu khasaaray iwalaakhirati labadaba oo adduunyadiina kuma guuleysan aakhirana hadalkeeda daalika kaasi walkhusraanu khasaaro weeye almubiin oo cad markuu nabigu madiine joogay yaa niman acraabaho dadka reer iyo qabaailka yaa imanaya markaasuu diinta soo geli haddii sanadkaad wiil u dhasho oo fardihiisu dhalaan xoolihiisu oo ay sanad barwaaqaa noqoto walaahi waa diin fiican buu dhihi hadday dhibaata la soo kulmatana waa shar buu dhihi wuu iskaga tegi nin yahuuda yaa nabiga u yimid madiine ugu yimi waa islaami buu yidhi markaasuu islaamkiibuu qaatay wuu indhabeelay caruurtiina way ka baabaaday markaasuu yihi wa diintaada nin yahow iqaalo yani iga fasak buu yidhi diintii aan kaa qaatay iga fasak markaasuu yidhi islaamka lama fasakho halkii buu kii ku baxay aakhari aduun buu khasaaray sheekh baa beri allahu naxariiso sheekh cabdiaar reer beledwe inuu ahaa dariiqaan beri qaatay buuhi dariiqu wardi baa la isiiyey buuhi habeenkii qur-aanka jus baan aqriyaa buuhi wardigii baa la yidhi buuhi ma baajin karti habeenkii markaa wardigii akriyey oo qur-aanka iga baaqday yaan aroortii sheekhu utagoo iga fasakniyo wardigaaga iga marka ninkaa yahuudkii nabigu iga fas diinta lama fas yii waa lagu socdaa marka allah wuxuu leeyahay marka calaa xarfin calaa shakin markuu soo galo wuu shakisan yahayo bal inay khayr noqoto iyo in kale haddii dhibaato uu kala kulmo iskaga bixi meeshiisiibuu aadi wa min annaasi dadka waxaa ka man baa ka mida yacbudullaha alla caabudi calaa xarfin dhinac buu ka caabudi shaki buu ku sugan yahay calaa arafin yani ma soo wada dhexgelin fain asaabahu hadduu asiibo khayrun khayro barwaaqe iyo caruurtii oo dhalatay iyo xoolihiisii oo tarma idma-ana bihi wuu ku xasili wain asaabad hadday taabatum fitnatun oo caruurtii ka baaba wax ka dhindhintaan inqalaba wuxuu ugadoomay calaa wejhi jahadiisii uu markii hore jiray yuu u gadoomi khasira dunya walaakhira labadaba wuu khasaaray oo adduunkana dhibaatadaasuu la kulmay aakhirana wuu khasaaray daalika khasaarahaasi huwa isagu alkhusraanu khasaare wey almubin oo cad yadcuu wuxuu caabudi qofka diinta ka baxay min duunilaahi alla keyrkii ma shay laa yadurhu aan dhibaynin hadduu caabudi waayo wamaa shay laa yanfachu aan anfacaynin hadduu caabudo daalika kaasina huwa dalaalu baadi weeye albaciidu oo fog qofku heerkaa markuu gaadho waxaan allah inuu caabudo siduu ku hanuunaayo way adag tahay dad fara badan oo odayaala oo kristaan aanu la hadalay wuxuu leeyahay hadda waktigaana soo gaadhayo kama bixi karo kudhi heerkaa mar hadduu gaadho lagama baxayo heerkaa haddii gaadh lagama baxayo ogow dad badan baan aada hadlay yadcuu wuxuu caabudi dadku alla caabudi waaye min duuni illaahi alla keyrkii maa shay laa yadurhu aan dhibaynin hadduu caabudi waayo wamaa shay laa yanfacu aan anfacaynin hadduu caabudo daalika kaasi wadalaalu baadi weeye albaciidu oo fog yadcuu wuxuu caabudi laman axad buu caabudi daruhu dhibkiisu aqrabu uu ka dhow yahay min nafcihi nafcigiisa uu ka dhow yahay labisa waxaa xun almawlaa gargaaraa xun walabiscashiiru saaxiibbahum meesha waxa weeye durkiisa iyo nafcigiisa nafcigiisa durkiisaa ka dhow nafci buu leeyahay macnuhu ma aha waxaa la suuraynayaa qofkanuu alla aan ahayn uu caabudayo dhibkaa marka horeba kusoo degdeg wey mafci meeshuu ka raadinay nafci kamaba helaye dhibkaa usoo horeyn wey usoo degdeg ee nafci uu leeyahay laga rajaynaya ma jir marka marka la leeyahay dhibka iyo nafciga dhibkaa ka dhow nafci ma leh la tiigsanayo waxaa la tilmaamayaa durkaa marka horeba kusoo horeyn wey nafciba intaan la gaadhin waa sidaa macnuhu yadcuu wuxuu caabudi laman axad baruhu dhibkiisu aqrabu ka dhoyaa min nafci waxtarkiisa labiisa waxaa xun almawlaa gargaare inaad waxaan alla caabudood gargaare ka dhigato waa waxun walabisa alcashiiru saaxiib baa lala saaxiibo in alle yudkhilu wuxuu geliyaa aladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan janaatin janooyin tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru waadiya in allaha alla subxaana watacaala yafcalu wuxuu falaa maa yuriidu wuxuu rabo qofku doonuu cadaaba qofku doonana wuu janneeya si alla siduu doona u tasarufa markii lasoo sheegay ehlunaarka iyo xaaladahooda muminiintiina waa sida qur-aanku in badanba isku daba sheega waa masaaniya qur-aanku waa isu dheeli dadkii muminiinta baa laga daba sheegi si cibro aada uga qaadato aduu labadaa xisbi mid ku beer ninbaa dhihi jiray boosaaso xisbiga in aladiina kafaruu iyo xisbiga in aladiina aamanuu yuu dhihi jiray xirsi magan baa la dhihi jiray markuu dadka wacdii saasuu dhihi jiray waa nin kristaannimo soo martoo islaamka ilahay ku hadeeyey buu ahaa in yudkhilu wuxuu geliyaa aladiina kuwii aamanuu muminoobay wa camiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan jannaatin jannooyin tajri ay soconayso min taxtihaa min taxti ashyaariha wa qusuuriha geedaheeda uu ninkanu leeyahay iyo daaraheeda hoostooda alanhaaru waadiya waadi malaba ku caana ah ku khamrio macaan waxba lagu noqonayn iyo ku kale iyo ku kale in allaha alla yafcalu wuxuu falaa maa yuriidu wuxuu doono anhaarta uma baahna kale ay maraan meel fiican ay maraan uma baahna alanhaaru saarixa baa layidhaha banaankaasay iska marayaan marba meesha qofku doono iyo u raacaya siduu doono dalabka ehlujanuhu waxa wey subxaan bay dhihi waxay doonayeen baa u iman midhihii baa u iman hilibkii oo bisil baa u iman caanihii baa u iman waxay doonaan baa u iman mid baa beri yidhi jaadkii sigaarkuu cuni jiray waan yar yar baan laakiin ahayn war jaadkii iska daabaan wuxuu yidhi aakhiro jaad baan ku celi lama dhihin buu yidhi qofka ahlu wuxuu doonu jannada ka heli <laughs> hadaanu baan doonayaa buu sigaar waa ka heli buu waa iska jaahil wey waxaas inuu waxaanu khabiis yahay buuna garanayn man qofkii ah yadunnu kii u malayn anlan yansurahu allaahu inaanu alla nabiyulaahi maxamed u gargaarayn fidunya adduunyada walaakhirati falyamdud ha taago oo ha soo xidho bisababin xadhig ila samaai samaai beytihi gurigiisa ha ku soo xidho uma lyaqdaa ha gooyo intuu gurigiisa kusoo xidho luqunta isgeliyo ha isku soo gooyo ha isku martiyo falyandur bal ha eego hal yudhibana inuu tagsiyey kayduhu dhagartiisaasi maa yaqiid wuxuu cadhogeli nabiyulaahi baa nabiyullaahi maxamed inaan loo gargaarin qofkii u intuu xadhig samada ku soo xidho xadhig intuu samada ku soo xidho gurigiisa ku soo xidho luqunta ha sudho bal wixii ka cadeeyey oo nabiga gargaarkii ah inuu tagayo in kale markaa aga weyn marka samaa beyti waa qolyaha uu ismidiyey samaa beyti bay qolyana waxay ku fasireen samadan kore bal intuu intuu xadhig ku soo xidho xadhig ku tago gargaarkii nabiga ha gooy liiqdaca nasr allah gargaarku muxamed siiyey bal ha soo jaro sida dambaynu ku daynanaa insha allah man kaana qofkii an yadunnu u malayn an lan yansurahu llahu nabiyullaahi maxamed inuuna u gargaarin fi dunya addunya waalaakhirati falyamdud ha ku soo xidho bisababin xadhig ila samaai samaai beytihi gurigiisa samadiisa uma liyaqdac xadhiggii ha gooyo intuu luqunta sudho xadhiggii ha isku gooyo falyaqdac ha gooyo uma liyaqdac ha gooyo falyadur ha ego hal yudhibana inuu tegsiy kayduhu dhagartaa iyo xeeladaa uu sameeyey maa yaqiidu wixii cadhogeliyey oo nabiga gargaarkiisa bal inuu jari karo ismirtiyo bal nabiga gargaarkiisa gooyayin karo oo wixii cadhogeliyo waayo wakadaalika sidaas nabiyullaahi maxamed oo lagugu qusooday yaan anzalnaahu u dejinay kadaalika kamaa qusa calayka sidii lagugu qusooday oo axkaamtan iyo cilmigan lagugu qusooday yaanu anzalnaahu qur-aanka u dejinay aayaatin yahay bayinaatin oo cadcad وأن الله ألنا سبحانه وتعالى يهدي وهنونيا ما يريد قفك دون كذلك سيدا لغوغو سو دجي وحيغا او فافاسن oo cilmiga macaan lagugu sheegay yaan quraanku sidan cilmigana kale quraanku xambaarsan yahay yaan anzalnaahu quraanku soo dejinay aayatin aayada xaluhu bayinatun cad cad waan allah anan yahdi uu hanuuniya ma yuriidu qofku doon qofku doonana dalaal iyo shaydaan baa duufsada way wallahu